bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin <clears throat> baabu icraabi jamci muanathi saalimi jamcu lmuanathi saalim icraabtiisa yo uu baab yahay qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala w kulu jamci fiihi taaء zaa'ida farfachu bالdmi karafci xaamida wa nasbuhu wa jaruhu bilkasri naxwu kafaytu lmuslimaati shari marka jamcu lmuanath saalim waa baabkii labaad oo min abwaabi alasmaa alatii tucrabu bilxarakaat ee xuruufta maxaan irahdaa asmaada waa midkeedii labaad oo ah asmaadii la icraabay xarakaat ism mufrad baan ka soo baxnay kadib musanifku wuxuu noo galay wixii oo la icraabay xuruuf oo asmaau sita iyo tathniya iyo jamcu mudakari saalim asmaadii xuruufta la icraabay saddexdaas wou ka soo baxay ficil mudaaric oo macnaha xuruuf la ecraabay ficilkii muctalka ahay labadaasaa ka dhiman inta xarakaad licraabay afar ay aheyd isim mufrad a buu ka soo baxay inta jamcu jamculmuanath saalim uu ka sheegaya jamcu tagsiir midkeeda saddexaad oo ku xigo asigana waxaa ka haray ficil mudaaric idaa lam bi biaakhiri shay markaasuu musanifku wuxuuna yiri cinwaan waxaa loo yaqaanaa jamcu lmuanathi salim waxaa leeyahy tasmiyadaas tasmiyo oo tantabiqu calaa kulli hada aljamci ma ah mar jamcu lmuanath haddii la yiriyay waxaa laga fahmaa jamacan hadda aan ka sheekeynayna dumarka inuu gaar yahay saasna ma ahan oo jamacan dumarna waa lagu jamciyaa wahwa alaslu mudakarna wuu ku yimaadaa bimaa fiihi taau taaniith isim kastoo taau taaniith ay ku jirto sidii talxa iyo usaama iyo markii in la jamciya la rabo jamcu mudakari salim lama jamci kara liwujuudi taai taaniih laakiin waxaa la jamcinayaa jamcu muanath saalim alxa haduu yahay alxuuna lama dhahay usaama usaamuuna lama dhahay lakin alxaad iyo usaamaat yaa laleeyahay marka jamcu muanath hadii la yiri muanathkii jamciisi waxaa laga fahmayaa mudakar inuusan ku imaan karin marka tasmiyadaas fiha nadar ko asaalim in la yidhaahdo aydna fiiha nadar liannahu jamcu lmudakari saalim oo kale ma ah mudakari saalim waxa weeyaan jamac kasta oo mufradkiisa uu ka nabadgalay in wax laga bedelo laakiin jamcu muanathi saalim mufradkiisa waxaa dhici karta inuusan nabadgelin oo takyiir lagu sameeyo mathalan sajda oo kale haddii inaad jamcisid aada doontid sajadaat aa lagu jamciyaa isim kasta oo thulaathi ah waxa weeyaan sida asalka ah waxaaba bannaan in xarafkiisa labaad in kan hore ciraabta laga raaciyo marka fiiri sajda haddii la yidhah sajdaat lama dhahay sajadaat a laleeyahay jiimkii oo awal mufradka reebanay markii jamac la gaaro waa la kordhigaya marka lam yaslam mufraduhu min atagyiir marka saalimnimadan saasay nadar ay ku tahay walidaalika waxaa wanaagsan in la yidhaahdo aljamcu aladi eh, aw eh, jamcu lismi aladi fiihi taa-un wa alifun masiidataani in saas tasmiyadaas la yidhaahdo oo tacriifkaas lagu qaatayaa ka fiican wa kulu jamcin fiihi taa taaun zaa'ida farfachu bidami ka rafci xaamida wa nasbuhu wa jaruhu bilkasri naxu kafaytu lmuslimaati shari wa kulu jamcin jamac dhammaantiisa jamcoo fiihi taa-un ta ay ku dhex jirto taadoo zaa'idatun dheeraad ah farfachu jamcaas god bidami ku god ka raafici xaamida sida xaamidoo mufrad eeba dama loogu godi jiray isimkan oo ta lagu jamciyey asna dama ku god waxaan ka fahamnay jamcu lmuanathi saalim iyo mufradka waa isku xugum oo labadoodaba xarakaa la exraabaa damaana lagu godaya saasaan eh, aan ka fahamnay hadirta wa kulu jamcin jamc dhammaantiisa jamcoo fiihi taa un ay ku sugan zaa'idatun oo dheeraad ah farfachu jamcaas god bidami ku god oo jaaءat ilmuslimaatu aada leedahay ka rafci xaamidatin lafdigaas xaamidada oo mufradka ah sidii damo loogu godayay jamciisa oo jamcu muanath saalim loo yaqaano asna dama ku god oo waxaad leedahay jaaءat xaamidatun muslimatun hindun faatimatu iyo jaaءat اlhindaatu almuslimaatu dacdaatu sidaasaad leedahay marka musanifka hadda tacriifkiisa jamcu lmuanah saalim uu ku jamciyey uu ku tacriifiyey fiih taa-un zaa'ida waxaa laga fahmayaa hadday ta-da dheeraa tahay wax kaloo u baahan yahay inaysan jirin waxaanu ognahay sida sawaabkana waxa waaye maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayn ta keligeed ziyaadada ma anfacaysee ta i alif iswataan inay ahaato marka musanifku waxaa laleeyahay wuxuu ka tegay inuu yihahdo kulu jamcin fiihi alifun wa taa-un masiidataani inuu yihahday ahayd waxaanu ognahay ta keligeed oo ziyaado ah wax dheeraad ee jamac sabab u noqon kari mariso walidaalika ibnu maalik wamaa bitaa alifin qad jumica yuksaru fi ljari wa fi nasbi maca wamaa bitaa wa alifin qad jumica buuri kaasaa saxe wixii alif iyo ta ay u yihiin sabab inuu jamciisa ay u yihiin yaa la ecraabi karaa kaasaa marka waxaa la yihahdaa jamcu muanath saalim maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayni ay maa kaanat hadihi ziyaada sababan lijamcihi haddii alif iyo ta dheeraad ee la helaa la yiri marka fiiri waxaad leedahay mathala hindun iyadoo ahayd alif iyo ta dheeraad ku dar hindaatun muslimatun ay ahayd alif iyo ta ku dar muslimaatun tada muslima ku jirto ta marbuudo ahoo reeb oo gaaban waa ta gaab waay markii isim kasta oo muanath oo ta gaab ay ku jirto in la jamciyo markii la rabo tadaas ta gaabta waa la goyna markaasaa waxaa lale imaana alif iyo ta dheeraad eh. waxaa laleeyahy hindaatun muslimaatun qaanitaatun taa'ibaatun caabidaat sidaasaa laleeyahy marka taa waxaan ka fahamnay haddii alifti ay asal tahay ta'dina ay macnaha ziyaado tahay jamacaas haddii isimkaas in la jamciyo la doono jamcu jamculmuana salim lama jamcinayo jamcu taksiira la jamcinayo mathalan waxa weeyaan qaadin iyo iyo maxaan ku yidhaha ghaazin asmaadaas oo sidaas ku timaado iyo saacin markii in la jamciyo la rabo qudaat iyo ghusaad iyo sucaat a leeyahay waxaa weeyaan hadda tada fiiri qaadin tada oo qudaad jamiciisa ku jirto ta dheeraad a ah waay oo macnaha isimkii mufradka ay kuma ayna jirin haddii au macrifo yahayna alqaadi haddii kale qaadina le sidaan soo marnay jamiciisi marka qudaad ghaazin ghuzaat saacin sucaat aa la yidhi ta'daas isimkan jamaca dheeraad bay ku tahay laakiin alifta qaadin ku jirto oo qudaad ku jirta alifteedaas ziyaada ma ah oo qudaad asalkeedii waxa waaye qudaya ay ahayd ya-di maa qabligeeda markuu kor dhigmo unbaa alif loo bedelo qudaad la yidhi aliftan waxa weeyaan aliftii oo qaadin alifteedii waay marka maadaama alifta asal ay tahay taada dheeraadba ha ahaatee qudaad iyo sucaad iyo waxaa laleeyahay waa jamcu tagsiir weeyaan waxaa lamid eh hadday ta'di asal tahay oy alifta dheeraa tahay aydana waxaa la jamcinaa jamcu tagsiir jamcu saalim lama jamcinayo mathalan meyt meyt iyo quut iyo beyt fiiri hadda hadda meyt ama meyit waxaad rabta dhehe ta'daas waxa waaye asal quut oo waxa la cunaa tadeeda asal waay beyt oo guriga lagu hoydo ah ama beyt min ashicri ah tadeeda asal waay hadii in la jamciyo la rabo maxaa lagu jamcinaa amwaat iyo aqwaat iyo abyaat alaleeyahay marka aqwaat iyo abyaat ma aha jamcu lmuanath saalim liannahu alif iyo tabaha ugu dambeysee alif iyo ta'daas ta'da ma aha ziyaada ma aha ee waa ta'dii mufradka ku jirto walidaalika ta'da fiiri beyt iyo iyo iyo iyo amwaad ku jirto waa ta dheeraad eh markii la jamciya ayadii aa joogto alif un baa lagu ziyaadiyey marka alifti waa ziyaada ta'dina waa asal maadaama labadooda ay ziyaado ahayn oo midkooda uu asal yahay yaa laleeyahay sakantu abyaatan maxaan ku irahdaa w bacadtu amwaatan yani waxaa waaye waa jamcu taksiir amwaatan mafcuulu bihi mansuub calaamat nisb fatxa daahira a laleeyahay ee jamcu taksiir jamcu muana saalim lam dhahay alkhulaasa jamcu muana saalim waxaa la rabaa an takuuna taau wاlalifu kiltaahumaa zaa'idatayni inay noqdaan ayib marka saasaan jamcu muana saalim ku fahm wa nasbuhu jamacaas in la nasbiyo iyo wajaruhu in la hoos dhigo bilkasri xaasilaani bilkasri hoos dhigay ay ku xasilayaan naxwu qawlika iyo wixii la mid ahoo kafaytu lmuslimaati sharii a tiri muslimaanti muslimaadi gabadhi gabdhihii muslimaadka ay shartaydi ka cishtay oon ka kaafiyey marka fiiri kafaytu lmuslimaati shari haddaad tiraahdid waxa waaye almuslimaati waa mafcuulu bihi meeshii isimka mansuubka ahaa la rabay in fatxa lagu kordhigo yaa kasra lagu kordhigay marka waxa waye jamcu lmuanath saalim xarakaa la icraaba kulligiis laakiin xarakadii kulligeed wada asal ma aha oo jamcu lmuanath saalim fi xaalati rafci yurfacu bidama wa huwa alaslu wa fi xaalati اljari yuksaru bikasra yujaru bilkasra wahuwa saxiix laakiin fii xaalati nasbiya ishkaal ka timid fii xaalati nasbi waxay ahayd ana jamca almuanathi saalim xiina yunsabu an yunsaba bilfatxa markaasaa fatxa lagu nasbi waayo kasra lagu nasbiya marka kasradee waxay noqotay niyaabatan can fatxa ay maa tanuubu xaraka can xarakay noqotay halkaas xaalo waxay ku tahay fii baabi niyaaba u jamcu muanad saalim galaya khalaqa allahu samaawaati iyadoo mafcuul ah yaa haddana samaawaati la yiri marka intaas aan ku dhaafna jamcu muanad saalim wa kulu jamcin fiihi taaun zaa'ida alwaaw lilistinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf jamcin mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi wa kulu jamcin fiihi fii xarfu jar walhaau damiir mutasil mabniyun cala alkasri fi maxali jarin aljaaru walmajruuru mutacaliqu bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiiruhu kaainatun taaun mubtada muahar marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi zaa'idatun sifatun litaa wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi waljumlatu min almubtada'i almutaakhiri wa khabarihi mutaqadimi fiihi taa-un fii maxali jarin sifatun liljamci wa kulu jamcin jamac dhammaantiisa jamacoo fiihi taa-un zaa'id ay ku jiraan aljumalu wa shibhu ljumali bacda nakiraati nucuud jamci waa nakiro jumlada gadaashii tartimado ismiyada oo fiihi taa-una sifabay u tahay marka kulidii waa mubtada weli khabarki waa kuu dhiman yahay alfaau waaqacatu fi jawaabi alcumuum irfac ficil amr mibni cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiru anta wlhaau damiir mutasil mabniyu cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi waljumlatu min alficli walfaacili farfachu fi maxali rafcin khabaru lilmubtada ayib haddii jumladii farfaca khabar dhacdo waa in raabit mubtadii ku xiraya la helo damiirkaa hadda oo farfachu ku jiro mafcuulka ah wuxuu u laabanaa kulligii farfachu kulligii god marka waraabitu baynahumaa addamiiru aladii huwa mafcuulu irfaac aad leedahay farfachu kulligii god bidami ku ka rafci alkaafu xarfu jar rafci ismun majruuru bilkaafu calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi rafci mudaaf xaamidatin mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi ka rafci jaaruwa majruuru mutacaliqu bima tacalaqa bihi ljaaru lmajruur ladii qablahu wa nasbuhu wa jaruhu bilkasri naxwu kafaytu lmuslimaati shari wa nasbuhu alwaawu xarfu caطfi nasbu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi nasbu mudaafu lhaau mudaafu ilayhi mabniyun cala dami fi maxali jarin wa jaruhu alwaawu xarfu caطfin jaru macطuufu cala اnasbi wاlmacطuufu cala اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi jaru mudaaf wاlhaau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali jarin bilkasri jaarun wa majruuru mutacaliqu bkhabari maxduufin wujuba taqdiiruhu xaasilaani wa nasbuhu wa jaruhu xaasilaani xaasilaani khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafcihi alifu niyaabata can اdama liannahu muhanaa wa nuunu ciwadu can tanwiini fi lismi اlmufrad jumladan marka wa nasbuhu wa jaruhu xaasilaani hadaad rabti wa macطuufaة calى jumlati kuli jamcin dheh naxw khabru lmubtadain maxduufin taqdiruhu dalika dalika mubtada naxw khabru mubtada naxw mudaaf wاlmudaafu ilayh maxduuf taqdiiruhu naxwu qowlika mafhuumu min asiyaaq kafay ficil maadi mabniin calى sukuun اlitisaali bdamiir rafci mutaxarik w taau damiir mutasil mabniin calى dami fi maxali rafcin almuslimaati mafcuul bihi awl mansuub calaamatu nasbihi اkasra niyaabata can اlfatxa liannahu jamcu lmuanath الsaalim shari mafcuul bihi thaani mansuub calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalimi manaca min ظuhuuriha اshtigaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba shari mudaafu yaau اlmutakalim mudaafu ilayhi mabniyun calى الsukuuni fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili kafaytu fi maxali nasbi maquulu qowl اmaxduuf naxwu qowlika oo kafaytu lmuslimaati aada ku qowshay icraabu jamci taksiir wa kulu maa kusira fi اljumuuci kaalasdi wاlabyaati wاlrubuuci fahuwa nadiiru اlfardi fi اlicraabi fasmac maqaalii wاtabic sawaabi wa kulu maa isim dhammaantiisa kusira la jijibiyey fi ljumuuci markii oo jamaca in la geliya la rabo mufradkiisi wax laga bedelay kal asdi oo kala waaye libaaxyaashi iyo wal abyaati beydyaalkii shicirki iyo rubuuci iyo mantiqadii rabci waa meel macnaha waxa weeyaan xaafad ama meel la degan yahay jamceedana rubuuc wa fa huwa isimkaas oo markii in mufradkiisi jamac loo badela la raba isbedel uu ku yimid xagga shaqalka nadiiru lfardi mufradkii uu la mid yahay fi licraabi uu kala mid yahay oo yurfacu bidama wa yunsabu bilfatxa wa yujaru bilkasra in kaana munsarifan jamcu taksiir iyo isi mufrad waa isku mid hadduu jamcu tagsiirka uu yahay munsarif wuxuu la icraab yahay mufradkii oo munsarif ah hadduu jamcu tagsiirka maalaa yansarif ou noqdo sidii masaajid iyo eh, maxaan ku iraahdaa macaabid iyo wixii lahal ah asigana waxaa lagu jamciyaa waxaa lagu icraabaa ka icraabi ismi aladii laa yansarif wahuwa mufrad marka jamcu tagsiir waxaa la yiraahdaa kulu maa dala calى اthnayni aw ithnatayni markan wixii maya maa dala calى akhara min ithnayni aw ithnatayni dheh wixii wax laba rag ka badan ku tusiyo ama laba dumar marka magacaas ha noqdo magac oo maxaan ku iraahdaa jaamid ah oo jamaadaadkan ama xayawaanaadkii ama qalabkan la adeegsana wuxuu raba ha noqdo hadda firaash waa wax hadda ku fadhina afrush jamcu tagsiir waana shaygaas waay haddaa tirahda jidaar wax hadda horteyda ka muuqda waay jamcintiisa haddaa tirahda judur a laleeyahay marka jamcu tagsiir waxaa la yihahdaa maa dala calaa akhara min ithnayni aw ithnatayni maca tagayuri suurati mufradihi wixii laba rag ama laba dumar ka badan ku tusiyo mufradkiisa iyo jamaca markii loo fiirin isbedel xagga shaqalka iyo iyo ama xuruufta ay ku timid taqayurkaas wuxuu ka yimaadaa taaratan fi dabti oo shaqalka ah wa taaratan fi lxuruuf nafsiha marka fiiri mar wuxuu ku yimaadaa shaqalka keligeed kal asdi kal asad iyo wal usdi oo kale waa hadda asad waa mufrad jamcina fiiri usdiyaa la yiri marka min xayثu lxuruuf waa iskala mid shaqalkiya isbedel ka yimid asad hamsadii kordhigneed waa la goday siintii kordhigeedna waa la reebay jamci marka waxaa ku dhacay isimkii mufradkaah markii in la jamciye la rabay isbedelaa ku yimid ayib abyaat jamcu beytin beyt hadda fiiri waxa weeyaan ziyaada oo aan mufradka jirinaa jamci la keeno waa aliftaas horo ba'di oo awal beyt kordhigneed hadda waa la reebay ya-di oo reebneed hadda waa la kordhigay alif kale oo dheeraad ee waa la keenay fiiri waxaa dhacay burbur weyn baa ku yimiday rubuuci rabci aydana waa sidaas marka waxaa la yidhaahdaa markii lawada xisaabo marna waxa weeyaan wuxuu ku yimaadaa isbedelka shaqalka keligiis waa sidii asad iyo usud mar wuxuu ku yimaadaa eh, ziyaado oo xuruufta wax lagu daro ziyaado xuruufta wax lagu daro oo waa maxay sidii hadda beyt iyo abyaad mufradkii waxa waaye xuruuf dheeraad ah lagu daray mar waxa waaye waxaaba la yaraynaa xuruuftii mufradkia la yaraynaa kutub iyo kitaab rasuul iyo rasu iyo rusul hadda mufradkiiaba xuruuf badanba kitaab iyo kutub alifaaba mufradkii ku jiray ah inta laga jaray rasuul waawgii ku jira jamiciya rusul la yirah la yaray jamiciyaaba ka xuruuf yar markii mufradka loo fiiriyo mar waxa weeyaan Eh, waxaa badanaya jamci oo rajul iyo rijaal oo kale laleeyahay rajul xuruufti mufradkiyaa yar jamciyaa badan rijaal wahaakada almuhim ziyaado inay ku jirto oo ziyaadadii jamcu mudakari saalim iyo jamcu muanas saalim aanan ahayn oo tan mudakari saalimkii waa tii waaw iyo nuun ama ya iyo nuun oo aakhirka ah tan oo jamcu lmuanathi salimna waa alif iyo ta oo dheeraad ah laakiin ayi ziyaada gayra haadayni oo jamcii ku jirto waxaa laleeyahy jamcu taksiir wa kulu maa kusira wa kulu maa isim dhammaantiisa kusira la burburiyey fi ljumuuci fii waqti ljumuuc oo markii in la jamciye la rabo mufradkiisii wax laga bedelay kalasdi kal usdi oo kale weeyaane oo libaaxyaashi oo asad laga keenay iyo beydyaal waxaanu iraahdaa beyt haddii la yidhaahdo guriga la degan yahayna beyda lagu magacaaba shicirkan hadda aan akrinayna halkiisa xabana beyt baa la yidhaahdaa beytkaa wuxuu kala baxaa shatri alawal iyo shatri thaani marka labadaba beyday mufragtiisa leeyihin laakiin waxaa fiican luqa ahaan beytka oo guriga lagu hooyanayo haddii in la jamciyo la rabo buyuut in lagu jamciyo beydka oo shicirka ena abyaat in lagu jamciyo saasaa fiican walidaalika quraanka aanka aw buyuuti aabaa'ikum aw buyuuti ummahaatikum aw buyuuti buyuut waa guriga lagu hooyanaya qur-aanka max kale ma isticmaalin laakiin sidaasaa fiican oo badan laakiin beyt oo guriga lagu hooyanaya abyaat waa lagu jamci karaa beyt oo shicir ena buyuut waa lagu jamci karaa laakiin sida loo badan yahay kan shicirkaena in abyaad lagu jamciyo guriga lagu hoyanayana buyuut in lagu jamciyo saasaa marka fahwa jamacaas mufradkiisa wax laga bedelay nadiiru lmufradi mufradkii uu mid yahay muxuu kala mid yahay fi lcraabi macnaha ma aha fi licraab kala mid yahay oo hadduu munsarif ay wadan yihiinne mid kastaba damo yaa lagu godaa fatxana waa lagu kordhigaa kasrana waa lagu hoos dhigaa hadday maalayaan sarif isla yihiinne damadii waa sideedii e, nasbadii waa sideedii laakiin markii in la hoos dhiga la rabo yaa fatxa lagu hoos dhigayaa marka labadaba saas iskala mid yihiin ee fasmac maqaali qowlkayga maqal watabic sawaabi sawaabku iska dhamaystir waa intaas wa kulu alwaaw istinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun cala الsukuuni fi maxali jarin kusira ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wa huwa mabniyu cala اlfatxi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili kusira laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul fi اljumuuci fi xarfu jar aljumuuci ismu majruuru bfi wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkusira kalasdi alkaafu xarfu jarin kalusdi dheh usdi ismu majruuru bilkaafu calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkusira wاlabyaati amaya wa kulu maa kusira fi ljumuuci kalasdi oo kale weeyaane kalasdi jaaru wamajruur mutacaliqu bikhabari maxduufin taqdiiruhu kaa'inu walmubtada maxduuf wadalika kalasadi weeyaan ma aha midaa mid hore kuma tacaliqdo ka qowlihim oo kale ay lamid tahay kalasdi kalusdi hadaa tiraa wadalika kalusdi oo kale waay wاlabyaati alwaaw xarfu caطfin alabyaati macطuufu calى اlusdi wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi wاrubuucina kalabyaday la craab tahay waxaa waaye macطuuf majruur wa calaamatu jarihi kasra daahiraad leedahay fahwa alfaa waaqacaة fi jawaabi اlcumuum huwa damiir munfasil mabniyu calى اlfatxi fi maxali rafci mubtada thaani kulidii marka mubtada awalay saas ku noqonaysaa nadiiru khabru mubtadaء الthaani marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi nadiiru mudaaf alfardi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi fi اlcraabi fi xarfu jar alcraabi majruuru bfi wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur fi اlcraabi mutacaliq bnadiir wاljumlaة min almubtadaء الthaani huwa iyo w khabarihi oo nadiirka fi maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlأwal waraabidu baynahumaa almubtada'u thaani huwada naftigeeda kulligii u laabanayso fasmac alfaau eh, lilistinaaf ismac ficil amr mabniyun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta maqaalii maqaalii maqaali mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi فتxة مqdرة على ma qبla yاء المتklم mنca min ظhوuriha اشhتiغاaل المحل بxركة المناaسبة mqاali مضاaf yاء المتkلم مضاaf إليه مبني على سكون في محل جر والجملة من الفعل والفاعل فاسمع لا محل لها من الإعراب واتبع waaw xرف cطف اتبع فعل أمر مبني على السكون والفاacل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت صوابي إعrاabhu ka crاabi maqاali mafcuul bihi mansuub w calaamaة nasbi fatxa mqadara ya-dana waa mudاaf ilayh baabu xuruufi اljari wاljaru fi اlsmi الصaxiixi اlmunsarif baxrufi huna إida ma qiila sif min w ilaa w fii wxatىa wcalىa wcan wmundu ثuma xaasha wkhlaa wاlbaau wاlkaafu إida ma ziida wlaamu faxfadha takun rashiida wa ruba ayda huma mudfi maa xadar min azamaani duuna maa minhu gabar taquulu maa ra'aytuhu mud yowmina wa ruba cabdin kayisin min rabbina wa ruba taati abadan musadara walaa yaliha alismu ilaa nakira wa taaratan tudmaru bacda alwaawi ka qowlihim waraakibin bajaawi inta waxaan ka galaynaa hadda xuruuf uljar musanifka wuxuu hadda isu arkaa raximahu llahu tacaala inuu sidaas ku dhamey baabu macrifati calaamaati اlicraab oo macnaha ou mid kastaba saddex noogaga sheegay maa yucrabu biاlxarakaat oo mufrad iyo jamcu taksiir iyo jamcu muanad saalima ah maa yucraf biاlxuruuf oo asmaau sita iyo tathniya iyo jamcu dakr saalim ah. intaas waa asmaadi wuxuu hadda noogaga dhiman ficilkii mudaaric oo asiga qeybtan lagu kala dari lahay oo qismun minhu yucrabu bilxuruuf qismun minhu yucrabu eh, bilxarakaat oo lagu dhamaystiri lahay saddex iyo saddexdaas ah, afar iyo afar loogaga dhigi lahay sidaasay baabu macrifati calaamaat alciraab ku dhammaan lahayd laakiin ficilka maa adri limaada waxa weya naxwiyiinta ficilka aakhir shay bay ka keenaan xataa ibnu maalik irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin ka tascadu waa markuu naxwadii oo dhan dhameey ee sarfi uu geli rabo ficilkii mudaariciyo nawaasibtiisii jawaasimtu ou keenay sidaasuu musanifkan asna sameeyey ana low kuntu makaanahumaa ficilkan ka bilaabi lahay liannahu isticmaalkiisa aaduu u badan yahay wa xaajat lmubtadi ilaa macrifati اlficli wa cawaamilihi akhar min xaajatihi ila alasmaa fi kathiiri min alaxyaa axaayiin ayb marka hadda markii uu arkay inuu dhameeyey baabu macrifati calaamaati اlicraab ama maa yucrabu bihi اlasmaa markuu dhameeyey yaa wuxuu noo bilaabay majruuraadki inuu ka hadlo waxa majruurka fi luga alcarabiyana mar badan ku celcelinay saddex shay midkood lewa imaa majruur bilxarfi oo hadda uu noogaga bilaabay wax isim hoos dhigan in xaraf lagu hoos dhigo iyo in idaafa lagu hoos dhigo mida ku xigta ah iyo in maxaan ku irahda taabicnimo lagu hoos dhigo oo tawaabicdaho gooni u keenay marka maanta wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maadaama aan ka baxnay icraabtii asmaada waxaan rabaa inaan kaaga hadlo marfuucaadkii iyo mansuubaadkii iyo majruuraadki laakiin majruuraadkii aan kaaga bilaabaya saasuuna leeyahay musanifka marka muxuuna leeyahay majruuraadkii markii inaan noola sheega la rabo waxaa muhim ah inad tiraadid isimka adawaadkan yaa lagu hoos dhigaa korka xifdi kulamaa raأyta xarfa min hadihi اlaxruf alarbacata cashar alatii dakaraha annaadimu huna fahiya alatii ida dakhalat cala اlismi jarathu ay jacalathu maksuura aw makfuuda bilkasra sidaasuu leeyahay fiiri markaan wuxuu ku yiri waljaru hoos dhiga fi lismi saxiixi isimka fiyow la hoos dhigo almunsarifi ee gadgadoomayay bimacnaa qaabil litanwiin ahay biaxrufin ou ahaaday isimkii hadii oo saxiixa ah in la hoos dhiga haddii la rabo biaxrufin ou ahaaday hunna axruftii idaa maa qiila haddii la yiraahdo sif sifay haddii la yiraahdo xuruufti sheek haddii la yiraahdo min weeyaan intaas kali awa marka musanifka cibaaradiisa ishkaal baa ka muuqato waljaru hoos dhig fi lismi saxiixi isimka fiyow la hoos dhigo almunsarifi ee munsarifka ahaay oo tanwiinta aqbalayay biaxrufinow ha ahaaday hoos dhigaas axrufa lagu hoos dhigaa hunna axruftii idaa maa qiila sif haddii la yihahdo hala sifeeyo min hiya min waa iyo wixii ka dambeey marka waxaa la leeyahay daahiru lcibaara waxay tusinaysaa isimka oo la hoos dhigayo inuu isim saxiix yahay marka isimka saxiixa ah waataan soo sheegno asmaada markay muctal tahay waxaa lagu magacaabaa imaa manquus inuu yahay isimkii ama maqsuur ou yahay ama mudaaf ilaa yaai mutakalim haddiin ku darna xataa marka macnaheedii ma waxa weeyaan isimka oo xuruuftan ay hoos dhigayso waa isimka saxiixul aakhir ahoo marartu bimuxamadin iyo wixii lahal emiya mase isimka saxiixa asay xuruuftan u hoos dhigayso yaa isimka muctalka ena ay hoos dhigaysaa oo marartu bilqaadi marartu bimuusa waa la leeyahay sida sawaabta waxa waaye xuruuftan la sheegi doono tajuru al isma asaxiixa kamaa tajuru lisma almuctal farqi u dhexeeya ma leh keli a waxay ku kala duwan yihiin midkan saxiixa ah hoos dhiga xuruuftan ay keentay wuu ka muuqanayaa bas baynamaa midka kale oo maqsuurka ama manquuska ah haddii ay xuruuftan gasho waa majruur laakiin jarki kama muuqdee waa lagu qadaraya laakiin kulu minhumaa majruuru bihadihi اlaxruf axaduhumaa tadharu fihi اlicraab alxarakaat wاlaakharu tuqadaru fihi اlxarakaat wakilaahumaa majruur sidaas marka u fahm wاljaru hoos dhigii fi lismi saxiixi lahoos dhiga almunsarifi munsarif haddaad maqashid maa yaqbalu atanwiin wa aw fiihi alif wala marka wاljaru fi اsmi صaxiixi la jaro baxrufin ou ahaaday huna axruftii idaa maa qiila hadii la yiraahdo sif macnaha idaa maa qiila laka hadii lagu yiraahdo sif sifay sif macnaha tilmaan ee sheeg min wa hiya min weeyaan xuruuftan macaani badan ay leedahay laakiin mid kastaba hal xarab hal macno waadix ku taha jirto min yaa kamid eh min waxaa macaanideeda kamid eh waxaa la yidhaha tabciid ama ibtidaai eh, eh, azamaan ama makaan dheh haddaad tiraahdi ji'tu min cindi caliyin macnaha socodkeygi wuxuu kasoo bilowday min cindi caliyin ibtidaai makaan ama haddii tabciid ay keentaa oo wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi min annaasi waxaa kamid eh, qaar waay wa ilaa a ka mid eh, ilaa liintihaa'i alghaaya waxaad leedahay saafartu min albasrati ila alkuufa yaan socday wa fii fii waxay faa'iideysaa darfiya oo wixii ayada macnaha waxa weeyaan eh, haddii aad tiraa jalastu fi lgurfa bimacnaa anaka madruufun fi lgurfa wa xataa xataa waxay macaanideeda kamid eh bimacnaa ilaa oo kale gaayaa loo isticmaala wa calaa waxaa loo isticmaala lilisticlaa wa can waxaa loo isticmaalaa tajaawus wa mundu hadday xaraf jaa ay jaar ay tahay maadiyaa loo isticmaalaa oo waxaad leedahay maa nimtu mundu yowmi اljumcati min yowmi اljumca laga soo bilaabo macnaha sidii min oo kale ibtidaai azamaana loo samayna iyada ibtidaai ayib huma weeyaan huma waa la yaqaana tarki waxay samaysaa tartiib iyo taraakhi huma xaashaa weeyaan xaashaa ama xashaadhe iyo khalaa iyo cadaa xuruuf jarna way noqdaan oo maa bacdigooda majruur buu ku imaana oo waxaa lee qaama oo waxaa lee jaaa arijaalu khalaa muxamadin xaashaa muxamadin xaraf jara markaas waa marka hadda aan ka hadlayno markay afcaal noqon doonaan baabul istithna ay noogu imaan doonaan marka tan waa in madaxa kusii haysatid oo khalaa iyo cadaa iyo xaashaa mutaradida bayna alxarfiya waalficliya marka inta hadda waxaa weyaan maanta madaxa ku hayso walbaau baa kamid e min weeyaan wa ilaa walbaau ba listicaana layihahda katabtu bilqalami walkaafu litashbiihi idaa maa ziida ba iyo kaaf markay xuruuf jar noqonayaan inay kelimada ay jarayan ka baxsan yihiin ala rabaa oo markii aad tidhaahdeed marartu bimuxamadin muxamed waa isimkii badina dheeraad bay ka tahay laakiin hadday kelimadii oo bada ahayd xarafkii bada ahaa ama kaafti min min ajzaai lkalima hadday kamid noqoto min xuruuf jar ma ah beyt haddii lagu yiraahdo albaa xarfu jar ma dheyse waxaa lagu leeya beytkan bada ku jirto waa juz min alkalima laakin zaa'idka ma ah kowkab haddii lagu ihahdo icraab kowkab alkaafu xarfu jar ma waxa waxaa lagu leeya kowkabkan min maadat alkalima ay kamid tahay dheeraad ma ah laakiin kaaf haddii la raba kal kawkabi kaaf kaloo dheeraad ah lala imaanaya marka idaa maa ziida saas wa walaamu min weeyaan wاlbaau waay wlkaafu waay wallaamu waay ee faxfadhaa xuruuftaad xifdi takun aad ahaatid rashiidan mid oo macnaha ee caqli leh wa ruba weeyaan wa min waa wa ilaa waa wa ruba waa aydan ku noqone huma mud waay oo fii maa xadara waxa hadda la jooga gaar ku ah oo min azamaani ah duuna maa minhu khabar wixii hore u tegay aanan ku jirin haddii mud wax lagu jaro la rabo waxay jartaa yacni daraf oo xaali ah marka waxaad leedahay maa raaytuna maa ra'aytuhu mud yowminaa ay fii yowminaa maantadaan la jooga waay marka mud iyo mundu waa isku axkaam leh waay mud iyo mundu marna iyagana sidii khalaai cadaa waay marna xuruuf ay noqdaan marna asmaabay noqdaan alkhulaasa adiga qofka markuu ka mubtadi yahay hadii waxa ka dambeeya ay hoos dhigan yihiin ayaga xuruuf waay hadii waxa ka dambeeya ay godan yihiin oo mundu yowmaani ama mud yowmaani la yidhaaho isimkii ka dambeeya ou godan yahay ama ficil ou kadib maro mud jaa muxamadun iyo mundu dakhala qadima alxujaaju haddii la yidhaahdo labadaas xaalo waa waa waa asmaa bay noqonayaan ma daraf ay noqonayaan ma mubtada mutaqadim ay noqonayaan ma khabar bay noqonayaan taas waa tafaasiil oo ka timaado isminimada markay noqdaan laakiin isim inay yihiin markaa layskuma khilaafsano laakiin in kaana maa bacdahumaa majruuran bihimaa fahumaa xarfaa jarin marka midaa hadda mundu keligeed kuma gaar aha wain yajuraa fi mudiyin faka minhumaa wa fi lxuduuri macnaa fastabin waatuu ibni maalig yiri labadooda waa isku mid haddii macnaha waxa weeyaan shay maadi hadday jaraan bimacnaa mina loo isticmaala maa raaytuhu mud ama mundu ywm ljumca min ywmi اljumca laga soo bilaabo hadday waxaadir ay jaraan ama mud yowmina layidhahdana fii yowmina bay noqonaya waa markay xuruuf jar yihiin haddii laakiin isim oo oo godan ou kadib dhaca ama ficil oo mud dacaa la yidhaahdo marka asmaa bay noqonayaan waxana ka hadlayna kuma jiraan sidaa u faham ayb taquulu waxaad leedahay markaan maa raaytuhu aytuhu ninkii fulaan ma arkin mud yowmina ay fii yowmina maantadeena indhaha ma saarin maanta indhahaydi kuma dhicin wa ruba cabdin miithaalyaalkiyaa lagu bixinaa adoon muxuu yaryahay kayisin caqli badan ma rabbina maanta adoon caqlina ma soo marin baad leedahay ilaa naadiran maahin rubada asal waxaa waa yaraan inay faa'iideyso takhiirna waa loo isticmaalaa hadba qariinada kalaamka yaa kuu qayiday wruba taati abada musadara walaa yaliha lismu ilaa nakira wa taaratan tudmaru bacda alwaawi ka qowlihim waraakibin bajaawi wa ruba lafdigaas rubaa taatii way timaadaa abadan weligeed musadaratan xaal ay tahay hadalka mid lagu bilowda ruba haddii la rabo jumlada markii la isticmaala idaa ugu hordhacayso laakiin wax inta laga hormariyo ayada markaas laguma xijinayo kow walaa yaliiha alismu isimkina lama xariirsado ilaa nakiratan xaal uu yahay mooye yacni isimka kadib dhacayana waa inuu nakiro ahaado marka eh, ruba hadalkana waa lagu bilowdaa waxa kadib yimaadana nakira bay noqdaan ruba rajulin ruba daarin ruba beytin aada leedahay nakira saas inay noqoto ayib marka qaad rubahu haddii la yidhaahdo waxaa laleeyahay taas naadir waay wamaa rawow min naxwi rubahu fataa nasrun kadakaha wa naxwuhu ataa waa tii ibnu maalik uu iri rubahu waxaa la yihi naadir waa buu iri wax shaad a waay wa taaratan markoone tudmaru waa la qariyaa rubadi bacda alwaawi baa la qariyaa yani min beyni axrufi اljari xaraf inta la gooyo majruurkiisana uu baaqi noqonayo rubaa laga arkaa sida qiyaasta ah ka qowlihim weeyaano wa raakibin muxuu badan yahay oo bajaawi oo meesha bajaawi loo nisbay muxuu badan yahay nin raakib oo maanta na soo maray oo reer bajaawi ah hadda fiiri wa raakibin waa majruurki rubadii jartana waa ka maqan tahay marka kheyrkeeda waa la arkaa saas inuu sameyn laakiin waa yaryahay marka ruba waxaa la yidhaahdaa bacda alfaana wax waa jarta bacda balna waa waxbay jarta iyadoo maqan waaya laakiin waxay aad u badan tahay bacda alwaawi oo macnaha balbaldatin in la yidhaahdo baldatin bal baldatin bal wa ruba baldatin kow waxaa la yidhaahdaa fa familiki xubla qad طaraqtu wa murdicin familiki faruba miliki fadi gadaasheedii waa waawda laakiin way badan tahay oo waleylin ka mawji اlbaxri arkhaa sudulahu marka rubadii min beyni axrufi اljari qiyaasan waa xarafka asoo maqan camalkiisana oo baaqi ahaanayo marka min khasaa'isi ruba ay kamid tahay waxaad ogaatood maskaxda sii geshataa ruba iyo kaaf oo kaafu tashbiih ah haddii maa gadaashooda la ziyaadiyo waxa weeyaan ma camal falaan walidaalika waxaad arkaysaa rubamaa yawadu aladiina kafaruu rubadii markii maa ay la xiriirsatay camalkii ay jari lahayd waa laga kansaray wa inay inay mucatal can ilcamal tahay waxaa kuu daliil ah gadaasheeda yawaddu oo ficilaha dhacay liannahu ruba waxaa lagu yaqiinay xaraf jar hadday tahay xaraf jarna laa yadkhulu ilaa cala alasmaa marka inay maanta oy meesha howl ka haynin yay daliil u tahay oo markaa ruba makfuufa maa kaafa shaqadii ayadaa ka istaajisay marka xuruuftan xuruuf aljar waxa weeyaan tadaakhulkooda iyo cadadkooda hadda musanifka wuxuu noo sheegay min laga bilaabo ilaa ruba lagu keeno afar iyo toban afar iyo tobankaas todobo daahir iyo iyo iyo damiirba waa jiraan todobana aa todobada kalena daahirkay gaar ku yihiin oo ruba ay ka mid tahay oo xaashaa iyo khalaa iyo cadaa iyo mud iyo mundu iyo ay ku jiraan daahirkay jiraan qeybna shaadnimay wax ku jiraanoo si yar waaba laga aamusaybo oo kuwaas maxaa ka mid ah eh, lacala iyo mata iyo key iyo lowlaa waxa weeye bacdu lugaati alcarabi alqaliila bacd alqabaa'il ah wax ku jireen marka xuruufta laysku dardaro kulligeed oo haddee eh, cadaana la keeno waxa weyaan kow iyo labaatanay isku gaarayaan toddobada hore daahir iyo damiir jarayso todobada labaad oo daahirka gaar ku ah iyo todoba si yar wax ku jirto sidaasay u qeybsamaan kow iyo labaatanka in kor laga xifdiyo way fiican tahay qaarna mutaradid bayna alxurfiya iyo xarfiya wa gayrahaa ay ku dhex jiraan marka hadda xuruufuljar marxaladan waxa weyaan inaan xifdino unbaa noo muhiimsan oo aan ka ogaano laakiin macaanidooda haddii la yiraahdo wax la koobi kara ma aha badi keligeeda ibni maalik bilbastacin wacadi cawid alsiqi wa mithla ma wacan bihantiqi buuri ba keligeed you intaasoo macaani u tiriye marka haddii la maanta waa la dabakaca waxaa laga yaabaa inaan inaan dhunnaba ayada dhan intaas ibnu maalig markuu ka sheegay markii la barbar dhiga macaanideeda dhabta ane oo hadda eh, muqni labiib oo ibni hishaam ou qoray aad ka raadisidna inta ibnu hishaam ibnu maalik intuu sheegay wax yaray sii noqonayn inta xagga lagu sheegaa sii badan marka sideedaba alluga alcarabiya waxa weeyaan macaanideeda dhan waxay ku kooban tahay sida badan xuruuftaasoo la fahmo iyo xuruufta istikhdaamaadkeeda iyo sida ay bedel xuruufta isaga noqonayso intaasay u baahan tahay ayib marka waxaanu ogaanaa majruuraadkii kow waxaa ugu horeya mid xaraf lagu jaray waxaana hore u soo niriyey isimka calaamaadkiisa waxaa ka mid eh walismu yadkhuluhu min wa ilaa baan soo niriye dukhuul xuruufi iljari marka kulu ismin dakhala calayhi xarfun min xuruufi iljari fahuwa maratan waa isim wa mara thaaniya majruur bihada alxarf saasaad leedahay marka majruuraadkii koobaad midka ugu koob majruur bilxarfi weeyaan marka wاljaru fi lismi صaxiixi اlmunsarif baxrufin huna ida ma qiila sif wاljaru alwaaw lاstinaaf aljaru mubtada marfuucu bاlاbtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi fi lismi fi xarfu jar alismi majruur bfi wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bاljari aلصaxiixi صifaة lilismi almunsarifi صifaة thaaniya lilismi mid kasta waxaad leedahay majruur wa calaamatu jari kasraة daahira fi aakhirihi baxrufin albaa xarfu jar axrufin ismu majruur bilba w calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabri maxduufi wujuba taqdiiru xaasilu wاljaru fi lismi la jara baxrufin xaasilu baxrufin khabarkii saas waa huna damiir munfasil mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin waa mubtada huna idaa maa qiila idaa darfu zamaan mabniyun cala asukuuni fi maxali nasbin idaa iyo id waxa weeyaan waa duruufta oo in la idaafay ay waajib tahay markaasaa le icraabtooda bixasabi maa bacda hadduu isim oo mubtada ah ama ficil mucrab uu ka dambeeya ayaga waa mucrabiin waay haddii eh, maxaan ku iraahdaa mabni ou kadib dhacana ayagana mabniyaad in la icraabo mutaradid waay markaasuu ibnu maalig wuxuu wabni aw icrab maa ka id qad ujriya eh, wuxuu iri waqabla mubtada waqabla mubtadan maxay ahayd wqabla ficli mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada buuri fiiri hadday ay duruuftan oo id iyo wixii lamid ah ay dhacaan ficil mucrab ah ama mubtada ay ka hormaraan acrib buu yiri waman banaa falan yufanada ninkii bineeyane nin oo doqon oo isku dardarsay lagama dhigayo marka aniga waxaa ila qurxan hadda id haddii liiraha la craab si loo craabay ma garanay haddaan la binayn id darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi sukuun maa laleeyahay ma aanan fahmin laakiin haddii bina la yirahdo mabniu cala fi maxali nasbin in la yirahdo waa marka taa nadar bay u baahan tahay ayib huna idaa maa idaa marka darfu zamaana niri maana zaa'ida qiila ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli wa huwa mabniyun cala alfatxi sif naaibu lfaacili mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin waljumlatu min alficli wa naaib alfaacili qiila sif fi maxali jarin mudaafun ilayha idaadiyaa loo idaafay huna idaa maa qiila haddii la yidhaahdo sif min weeyaan min khabru mubtada mabniun cala sukuni fi maxali rafcin huna ayagi min weeyaan wa ilaa waa waxa kada waa marka min waa khabarkii hunadii marka see u dhici kartaa huna oo jamace min oo lafdi keligiisa looga khabri karaa markaasaa lagu leeyahay minta keligeed khabar ma ah min wamaa cuطifa calayha min alaxrufi oo dhanaa khabar ah marka huna waxay jamac u tahay min weeyaan wa ilaa weeyaan kulli waxa waaye khabarkaas oo mutacadidka ah marka wa ilaa alwaawu xarfu caطfin ilaa wa fi wa xataa wa can int kastaba macطuufu calaa min mabniun cala sukuuni fi maxali rafcina wada taal wa mundu macطuufu calaa min mabniyun cala dami fi maxali rafcin thuma wa thuma waa saasaa u qarsan shicirkii aan waaw lagu wada keeni karin wacan wa mundu wa huma wa xaashaa wakhalaa kulligeed waawgaasa wada qadaran marka huma macduufun calaa min mabniin cala lfathi fi maxali rafcin wa xaashaa wakhalaa macduufaani calaa min mabniyaani cala sukuuni fi maxali rafcin wاlbaau hadda fiiri alwaaw xarfu caطfin albaau macduufu calaa min walmacduufu cala lmarfuuci marfuuc oo hadda maxaa albaau maxaa loo icraaba liannahu isim ay noqotay caadi oo al ku jirto albaau lafdiga baa laga hadla laakiin waxa la isticmaala waa isim hadirtan marka macduufku calaamatun afciya damatun daahiratu fi aakhirihi wlkaafuna waa lamid lama dhihin min waayo wa ilaa waayo wa ba waayo wa ka waayo haddii la dhihi lahay mabniyun alaa min macduufun calaa min mabniyun cala fatxi baa la dhihi lahay laakiin xaraf keligiis laguma dhawaaqi karo ba waayo wa ka waa lama dhigi karo idaa maziidaa idaa maaziidaa labadan dambay u taalaa ba i kaaf idaa darfu zamaan mabniu cala sukuuni fi maxali nasbin maa zaaida ziidaa ziida ficil maadi mabniyun cala alfatxi wa huwa mabniyun lilmajhuul ziida iyo qiila iyo waa isku wada baab ziida ficil maadi mabniyun lilmajhuul waalalifu naa'ibu faacilin mabniyun cala الsukuuni fi maxali rafcin wاljumlaةu ziida fi maxali jarin mudaafun ilayha idaadiyaa loo idaafay idaadii ma darafkeena mutacaliq bziida wallaamu alwaawu xarfu caطfin allaamu macطuufu calى min wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih marka min weeyaan wa ilaa waay wlbaau waay wlkaafu waay walaamu waay waxaa dhan waxaa loo dhex gelgeliyo kale shicirka lagu hagaajinaya lianna xuruufta haddii ala tiri keligeed layihahd qaafiyo laguma keeni karo faxfadhaa alfaau listinaaf ixfad ficil amar mabniyun cala sukuuni walfaacilu damiiru mustatirun wujuban taqdiiru anta haa damiir mutasil mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin takun ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri waxaa weeyaan yani haddii lagu yihahdo ifcal kada takun caaqilan takuntaas maanta ixfadtaas amarkaa qul tacaalow atlu oo kale waay wa takun ficil maadi eh, eh, takun min kaana naaqisa tarfacu lism watansibu lkhabr wasmu kaana ama wasmu takun damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta takun anta rashiida khabaru kana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri wa ruba alwaawu xarfu cadfin ruba macduufu calaa min mabniun cala alfatxi fi maxali rafcin min waawa ilaa waa wa ruba waay ayda mafcuulu muطlaq mansuubu bificli maxduufin wujuuba taqdiiruhu aada yaiidu ayda calaamatu nasbi fatxa daahira huma mud huma xarfu cadfin mud macduufu calaa min mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin fi ma xadr في ma في xرف jر ma اسم موصول بمعنى الذي مجrور بفي مبني على السكون في محل جر xضر فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جواaزا تقدير هو يعود إلى ما والجملة من الفعل والفاعل xضر لا محل لها من العراب لأنها صلة الموصول من الزمان جار ومجrور في محل رفع بيان لفاacل xضر fii maa xadara wixii xaadiray oo min azamaani ah duuna maa minhu kabar duuna maa zaban ka soko kabara tagay oo minhu min azamaan wixii tagay ma galaa ma gasha ee waxay galaan wixii hadda la joogo ayib taas hadda musanifka waa ijtihaadkiisa laakiin maadi way galaan wain yajura fi mudiyin faka minhumaa wa fi lxuduuri macnaa fistabin oo towna hadda aan soo sheegno oo maa ra-aytuhu mundu yowmi اljumuca sida loo dhihi karayaa mud yowmi ljumcana loo dhihi karaa labadoodu waa isku mid duuna darfu zama duuna darfu makan mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira duuna mudaaf ma ismu mawsuul bimacna aladi mudaafun ilayh mabniun cala sukuuni fi maxali jarin minhu minhu jaaru wa majruuru oo hudina waa mabniya mutacaliqu bima bacdahu kabara kabara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wاlfaacili kabara laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul taquulu maa ra'aytuhu mudyowmina wa ruba cabdin kayiisin mara bina taquulu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiru anta ayb maa raأytuhu maa naafiya raأy ficil maadi mabniun calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali rafcin wاlhaau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbi mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacil raأytuhu fi maxali nasbi maqulu taqulu mud xarfu jarin ywmi majruuru bmud wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi ywmi mudaafna mudaafu ilayh mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mud ywmina mutacaliq bra'aytuhu w ruba alwaaw xarfu caطfin ruba xarfu jarin cabdin ismu majruuru bruba wcalaamatu jari kasra ظaahira kayisin صifaة lilcabdi wa صifaة اlmajruuri majruur wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi mara ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaزa taqdiru huwa yacuudu ilى اlcabdi binaa albaaءu xarfu jarna damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bmara wاljumlaة mara fi maali fi maxali jarin صifaة lilcabdi ruba cabdin badana cabdigoo kayiisin caqli badan cabdigoo mara saasaa laleeyahy haddii rubadaas la yidhaahdo mubtaday gashay cabdiga waa mubtada oo marfuuc macnan majruur lafdan la yidhaahdo kayiisin sifa marka looga dhiga mara binaa jumladan khabarkeeday noqonaysaa axadu o wujuh icraab waay wa ruba taأtii abada musadara walaa yaliha اsmu ilaa nakira wa ruba ruba lafdigaas fiiri mubtada waay maanta xaraf aan loogama hadlay wa ruba ruba hi taأtii way timaada abadan weligeedba musadaratan xaal ay tahay marka alwaawu lilistinaaf ruba waxaa weeyaan ismun mubtada ama ruba mubtada mabniyun cala اlfatxi fi maxali rafcin ayib taأtii ficlu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaraة calyaai manaca min duhuuriha hiqal taأtii iyo tarmi isku icraab wa wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta maya wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu hiya tan maxaa weeyaan taأtii waa ta oo muanath geyba ah a laga hadlaya rubadii ruba ruba taأtii way timaadaa hiya rubadii waa faacilka kaas wa wاljumlaة min alficli wاlfaacili taأtii fi maxali rafcin khabaru mubtada oo taأtiya khabar ruba u ah wاraabidu bayna اlmubtada'i ruba w khabarihi اljumla hiya huwa faacilu taأti abada darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi musadaratan xaalu min faacili taati tatii rubadiyaa ugu qarsan tatii ruba hiya waa mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi walaa yali alwaawu e, xarfu cadfin laa naafiyatu mulgaatun laa camala lahaa in badan soo celcelinayo laada naafiyada hadday ficil mudaaric gasho laa maxala lahaa min alicraab bikhilaafi laa annaahiya idaa dakhalat cala almudaarici jazamathu yalii ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadarat calyaai manaca min duhuriha hiqalu haa damiir mutasil mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi muqadam alismu faacil muahar marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi ilaa labaa kugu banaan ina tiraha ilaa adaatu istihnaa mulgaatu laa camala lahaa nakiratu badalu min alismi haduu haduu hadduu istithnaha haddii uu yahay taam ghayra muujab ah isimka ilaa gadaasheed imaanayo yajuuzu alibdaalu mima qablahu aw anasb cala اlاstithnaa hadaa tira ilaa adaatu istithnaa nakiratan mustathnaa mansuuba calaamatu nasbi fatxa daahira waa aydana waa toosan tahay ayib walaa yaliha ismu ilaa nakira wa alwaaw xarfu caطfin taaratan darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاdharfu mutacaliqu bima bacdahu tudmaru tudmaru taaratan mar waa la qarya tudmaru ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama daahira whuwa mabniyu lilmajhuuli tudmaru fiir duma awaluhu wa futixa maa qabla aakhirih wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu hiya tacuudu ilaa ruba wa taaratan tudmaru rubadii waa la qariyaa hiyadii bacda alwaawi baa la qariyaa bacda darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira bacda mudaaf alwaawi mudaafun ilayhi majruur wdarfu eh, mutacaliqu bitudmaru labadaas daraf labadaba tudmaray ku tacaluqaan ka khawrihim ka qowlihim khabaru wa mubtada yani mubtadihii waa lasoo qadara wdalika ka qowlihim ka qowlihim wajaari majruur dalika mubtadan waa lasoo qadara jumladaas waxaa weeyaan mithaal ahaan waraakibin alwaawu xarfu cadfin raakibin majruuru biruba almaxduufa wاtaqdiir wa ruba raakibin waay majruur calaamatu jari kasta bajaawiyin e, waxaa weya sifatu liraakib bajaawi alaleeyahy laakiin ya-dan waa yaa u nisba basri maki madani oo kale ay lamid tahay bajaawi sifatu liraakib wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu e, calى aakhirih ayb marka ka waraakibin bajaawi ay ku qowleen aljaaru walmajruur waraakibin mutacaliqu biqowlihim waraakibin wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin